wasalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaah ama bacd cashirkan cashirkii boqol toban iyo sagaalu wuxuu ka mid yahay cashiradii noosheed ee ku saabsanaa minhaaju lmuslim qismigii shanaad qismulmucaamalaad waxaynu maraynay kayfiyatu kitaabati lhiba kedii haddii wax la hibeynaya dhigid bay leedahay kolka waxaa la hibayey sidii loo dhigi lahaa baa kitaabku inoo tilmaamayo arbaca kayfiyatu kitaabati lhiba hibada dhigitaankeeda habkeedii hadaa maxaluhu meeshana looga hayo bacda albasmala waxamdilah eebba weyne mahadintiisa kadib tacaalaha eebba korahay wahaba fulaanun hebel wuxuu bixiyey albaaliq qaangaar waa inuu yahay qofka wax hibaynaya alrashiid qof toosan waa inuu yahay wuxuu bixiyey fii xaali sixatihi caafimaad qabidiisa xaaladeeda gudaheeda wa jawaazi tasarufaatihi isagoo maamulkiisana uu bannaanyay ayuu fulaanan wuxuu u hibeeyey jamiica almakaan makaan dhammaantiisu u hibeeyey makaankii almaxduudi la soodimeeyey bikada kolkaas meeshii tilmaanteeda inta ay meesha la eg tahay iyo bari iyo galbeed iyo koonfur waqooyi wixii ka xiga arrimahaasu tilmaamay sidaasaa markaa loo qoraayo bacda albasmala bisinka eebba kadib waxamdillah eebbaweyne mahadintiisa kadib tacaalaa korahaye wahaba fulaanun hebel wuxuu siiyey albaaliqu qaangaarka ah alrashiidu toosnaa fii xaali sicatihi caafimaad qabidiisa xaaladeeda gudaheeda wa jawaasi tasarufaatihi maamulkiisa banaanaantiisa ayuu fulaana wuxuu siiyey jamiica almakaan boos dhammaantii almaxduudi la soodimeeye bikadaa lagu soodimeeyey almacluum meeshii la yaqiinay cindahumaa kan wax hibeeyey iyo kan loo hibeeyey meesha la hibeeyey isla yaqaaneen labadooda almacluum ee la yaqaanay cindahumaa labadooda agtooda alcilmu aqoon asharciya loo nisbeeyey ayuu wuxuu siiyey hibatan deeq sharciyatan diinta waafaqsano bikayri ciwadin wax isaga uu doonayoon ajri ee baahayna aan la arag walaa hibatin hiba dambootan loo dabamariyo oo la siiyana uusan doonaynin mustamilantan hibadan waxay kulasatay cala aliijaab kii hibeeye waa hibeeyey leh iyo waalqabuul kii loo hibeeyo waa aqbalay leh wakhalla alwaahib kii hibeeyeyna waa ka tegay bayna alwasiya wasiyadii dhexdeediiw welilmawhibi lahu kii loo hibeeyeyna atakhliyata sharciya markaa labada nin nin la arkaa kana waa hibeeyey waa loo hibeeyey kii hibeeyee wax bixiyey waa qof mutlaqu tasarufa kana waa mid sidoo kale wixii aqbali kara wixiina waa almacluumu cindahumaa agtooda lagu yaqaanay alcilmu aqoon asharciya loo nisbeeyey hibatan buu siiyey hiba la-aana mushtamilatan kulansatay cala aliijaabi iijaab waa warka ninka waxbi la siiyey wakhala alwaahib waahibkii waa ka khaliil noqday bayna alwasiya wasiyadii dhexdeedii walilmawhuubi lahuna atakliyata banaanayn asharciyata diinta waafaqsan sidaa markii arrintii u dhacday fawajaba waxaa waajibay lidaalika bisababi daalika sida ay wax u dhaceen sababteed alqabdu guddoomid kolkuu kii guddoomay wasaarat ilhibatu hibadii waxay noqotay almadkuuratu ee lasoo sheegay milkan mid la min amlaakihi amlaakilmawhuubi lahu kii loo hibeeyey waxyaalihii u lahaa ayay ku darantay xaqan bay noqotay min xuquuqihi xaqiyaalkiisa ka mida wadaalika arrintaa goortay dhacdayna bitaariikhi kada taariikhdaasi ahayd dembi idaa kaanat ilhibatu hibadu hadday ahaato min waalidin mid wax dhalay xaggii hadday hibadu ka timaaddo una timaaddo ilaa waladihi kii isaga u dhalay oo ka wax loo hibaynaya wuxuu noqday kii la dhalay ka wax hibaynayana kii wax dhalay qiila fiiha waxaa laleeyahay hibooyinkii kale waa ka duwan tahay waxaa laleeyahay qabila alwaahibu kii wax hibeeyey aqbaliyey almadkuuru la xusay daalika hibadii min nafsihi naftiisa xaggeedii buu ka aqbaloos ka ogolaaday liwaladihi kuu dhalay buuna u ogolaaday almadkuuru ee lasoo xusay tasalluman guddoomin sharciya diinta waafaqsan wasaarat ilhibatu ka gadaal hibadii waxay noqotay almadkuuratu ee lasoo sheegay aclaahu warqadda korkeeda kore lagu soo xusay milkan bay noqotay mid la leeyahay min amlaaki waladihi ka uu xibeeyey waladkiisa uu leeyahay asakiiri ee yar almadkuuri lasoo sheegay xaqan bay noqotay hibadii min xuquuqihi midkaan la siiyey xaqa ciyaalkiisii ka mida wasaqara daalika arrinkaa waa sugnaaday ilmihii baa haddee yar wax la siiyey biyadi waalidihi waalidkii wax bixiyey ku sugnaatay oo kii la siiyaa yar oon waxba gacantiisa la gelin karin kolkaa kii hibeeye waalida gacantiisay ku sugnaanaysa ilaa kan ka qaangaaro wasnuu wax qabsan karaa ka noqdo wastaqarba waa sugnaaday daalika arrinka biyadi waalidihi midkaan yar waalidkiisa gacantiisuu ku sugnaaday almadkuur ee lasoo sheegay waciyaasatihi isagaa koobay liwaladihi waladkiisii u koobay fulaanina tama daalika arrinkaa wuxuu dhammaaday bitaariikhi kada markaasaa taariikhdii la qoray hibadii kitaabadeedii waa ka ba alcumra baabka wuxuu ka hadlayay hibe iyo cumre iyo ruqbo ayuu ahaa alcumra cumra cimrisiin wey waa inuu nin nin ku yiraa intaad nooshahan daartaan ku siiyey haddaad dhimatoonkaa dambeeyaana iisoo noqonaysaa hadduu yiraa iyo hadduu yihaa adiga iyo awlaadaadaan siiyey labadaba waa iman doonaan laakiin tani cumri sii wey waa kii jaabir ibni cabdillaahi yidhi marka ay muhaajiriin madiina noogu yimaadeen ayaa arrintaasi aada u dhacday oo dadkii ansaarahaa ee madiine degnaa baa dadkii walaalahaadaha ee muhaajiriinaha ee madiina ugu yimid yaa cimrisiintan iyo oo ka tambaysa ayay si badan u dhacday alcumra cumrisiintii wey kow waxaa ugu horeysa tacriifuhaa tilmaanteedii baa ugu horeysa alcumra cumrisiintii hiya cumrisiin waxaa la yihaa an yaquula almuslimu inuu qof muslima yiraa liakhiihi walaalkiisa muslimkaa inuu u yiraa acmartuka waxaan ku cimri siiyey daari gurigayga aw amase bustaani beertaydii baan ku cimri siiyey aw wahabtuka waxaan kuu hibeeyey sukna daari daartayda degitaankeeda oo inaad daartaydii degtid degnaatidna baan kuu hibeeyey aw amase khilata bustaani beertayda dheerta ka timaad anigaa beertiile laakiin khallada waa beerta miraheeda iyo dheefteeda aw khallata bustaani beertayda dheefteedii ayaa waxaan ku siiyey muddata cumrika inta adiga aada nooshahay aw amase wuxuu yihi duula xayaatiika noloshaada dhirirkeeda marka taxriifkeedii waa inta waa inuu qof muslim qof kaloo muslima uu ku yidhaaho waxaan ku cimri siiyey daartaydii ama beertaydii ama beerta dheefta ka timaada intaad nooshahay waa ka cumra alcumra yaquul almuslimu inuu yihaaho liakhiihi walaalkiisa kalee muslimka inuu u yihaaho axmartuka daari daartaydii baan ku cimri siiyey aw bustaani ama beertaydii baan ku cumri siiyey ow wahabtuka waxaan kuu hibeeyey suknaa daari daartayda askunideeda aw qallata bustaani beertayda dheefteeda muddata cumrika intaad nooshahay muddadeeda wawaa masaduula xayaatika noloshaada dhirikeeda laba waxaa weeye xukmuhaa cumrisiintii xukumkeeda alcumraa cumrisiintii jaa-isatu waa mid banaan daliilkeedii liqowli jaabir jaabir hadalkiisii baa u daliila radia allaahu eebbaweynaha raalli noqdo canhu jaabir xaggiisa uu yiri inamaa wax kala maaha alcumraa cumrisiin allatii cumri siin uu ajaasaha ogolaaday rasuulullah eebba weyne rasuulki sala allahu naxariis allaha badiya calayhi rasuulka korkiisii wasalama nabadgelya allaha ku badiya an yaquula waa inuu yidhaahaa qofka wax cimri siinaya hiyo daartii ama beertii laka adigaa leh walicaqibika faracaagaa leh siday ku fiican tahay waa sida markaa ninkii waxba ku soo ninkii la cimri siiyey baale hadduu dhintana ilmihiisaa dhaclaaya kii wax cumri siiyey ajri unbuu leeyahay wax ku soo noqonaya male kolkaa cumrada fiican cimri siinta fiicanees nabiga ogolaaday waa mida inama alcumra cimri siin allatii cimri siin u ajaazaha ogolaaday rasuulullah eebbaweyne rasuulka sala allahu calayhi wasalama an yaquula waa inuu qofka wax cimri siinaya yidhaahdo hiya daarkii ama beerkii laka adigaa leh walicaqibika faracaagaa leh ee fa amaa idaa qaala kii wax cimrisiinayay hadduu yira hiya daartii laka adigaa leh laakiin maa cishta inta aada nooshahay unbaad leedahay welicaqiibika kuma darin fa inahaa cimrisiinta sidaas u dhacday tarji waa laabanaysa ilaa saacibiha nin kale hebay u laabanaysaa saddex axkaam bay leedahay axkaamuhaa axkaamu lcumra cimri siintii xugumyaalkeedii hiyo kow in udliqa haddii layska sii daayo lafduha hadalkeeda bian qiila waaba in la yida acmartuka waxaan ku cimri siiyey haadihi daar daartaanaan ku cimri siiyey intaasuu ku daayey ma ishtana ma odhan weli caqiidi kalama oran waa war mudlaqa oo labadii macno waa ogolya intaad noo shahaad lahaani haddaad dhimato waa ii soo naqi iyo mayaniyo waa iga basilmaaga kaa dhaxlaya labadii hadal ma uusan kala saarin wuxuu taagan yahay daartaanaan ku siiyey sidaas markii hadalka loo idlaaqo waxba ninkan u noqon mahayin kiyaa yeelana la siiyey ilmihiis yaana ka dhaxlaa kii wax bixiyey waxaa ku soo noqonaa male in udliqa haddii la sii daayo lafduhaa cimrisiinta lafdigeedii bian qiila waa in la yidhaaho acmartuka waxaan ku cimri siiyey haadihi daar daartaanoo tana fahiya daartii limanaale ucmirahaa la cumri siiyey walicaqibihii ilmihiisii yaale min bacdihi geeridiisa ka gadaal daliilkii liqowlihi hadalkii nabiga aw daliila sala allahu naxariis allaha badiya calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiye wuu yihi alcumra cimri siintii liman bay u sugnaatay wuhibad cimri siinta loo hibeeyey lahu asaga xadiidka muttafaq caleyh wakadaa waxaa sidaa lamida oo ninkii la cimri siiyey ilmihiisa ay yeelanayaan in imirsiintii haddii lagu xiro bilafdi lagu xiro oo la yihaahiya laka iyo daartii laka adigaa leh la imri siiyey waliduriyatika faracaagaa leh min bacdika geeridaada dabadeed sidaas haddii la yihaahana fahya daartii lays cumri siiyey lahu ninkii la cumri siiyaale walicaqilihi wixii uu dhaafaaleh min bacdihi geeridiisii ka gadaal oo walaa tacuudu u noqon mayso ila almucmir kii wax cimri siiyey ay ka baxday bixaalin sina ugu noqon mayso daliilkeediina waa liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiya caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiya uu yihi alcumraa cimrisiintii liman ninay u sugnaatay wuhibad cumrisiinta loo hibeeyey lahu ninka qofkii la can cumraa cimri siintii liman qofay u sugnaatay wahuwa wiiban cimri siintii la hibeeyey lahu isaga inamaa liqowlihi sala allahu calayhi wasalam qowlkii nabiga u daliila uu yihi ayumaa rajulin ninkii acmala cumri siiya cumra cumri siin lahu qof la cumri iyo walicaqibihi farciisa dambe fa inahaa cimri siinti liladii nin bay u sugnaatay ucdiyahaa la siiyey laa tarjicu laaban mayso ila aladii nin acdahaa siiyey maxaa jira liannahu ka wax siiyey acdaa wuxuu bixiyey cadaaan deeq ay waqacad dhacday fiihi deeqda gudihiisa almuhaarisu dhaclud marka weli hadduu yihaa iyo hadduu idlaaqa labadaba isagaa iskale wuxuusan noqon mayaan laakiin maacishta hadduu yiraa ama duula xayaati ka yira oo uu xadeeya nolosha keliya un inuu ku siiyey marka waa noqonaysaa ayumaa rajulin ninkii acmara cumra cimri siinsiyaa lahu nin walicaqibihi farciisa siiya fa inaha cimri siintii liladii nin bay u sugnaato iskale ucdiyahaa la siiyey laa tarjicu noqon mayso ila aladii nin u noqon mayso acdaha iyada bixiyey liannahu ka wax bixiyey acdaa cadaa-an deeqbuu bixiyey ay waqacad dhacday fiihi deeqda gudihiisa almawaariisu dhacday laba in quyidad haddii lagu xiro hal umra cumri siintii laka ma macayiisa iyo macishta iyo tuula cayaatik iyo inahaas way isku mid waad soo noqonaysa in quyidad cimri siintii haddii lagu xidho alcumra cimri siintii bilafu hiyo laka aday kuu sugnaatay daartii maa xayiita inta aada nooshahay waidaa mudta haddaad dhimatid rajacad daartii waa ay laabani ilaya anay iisoo laabani aw ilaa duriyati ilmahayay usoo laaban min bacdi aniga geeridayda kadib fa inahaa cimri siintii tarjicu waa noqonaysa bacda mowti mari lahu kii la cimri siiyey geeridiisa gadaasheed ila almucmir kii cimri siiyey u laabani daliilkiina waa liqowli jaabirin jaabir hadalki radia allaahu canhu ilaah jaabir xaggiisa raalliha ka noqde uu yihi inama alcumra cimri siintii allatii cimri siinu ijaasaha ogolaaday ee isfuliyey rasuulullah eebba weyne rasuulka sala allahu calayhi wasalama an yaquula waa inuu midka wax cimri siinaaye yihaahdo hiyo daarti laka adigaan la cimrisiiyaa iskale walicaqibika wixii adiga kaa farcamaale ee fa amaa idaa qaala hadduu yihaa iyo laka adigaale ma cishta intaad nooshahay baad leedahay fa inahaa daartii lascibri siiyey ama beertii tarjicu waa noqonaysaa ilaa saaxibiha ninkii bixiyey u noqonaysaa jim aruqba taas cumraaday ahay dibadii haddaan dhammaynay cumraa baan dhammaynay haddana ruqbaa baan joognaa ruqbaa iyadana cumraa kama foga luqunsiin wey laakiin labadii dhan waa in yidhaah daartan adigaan ku luqun siiyey maca intaad noo haddaad hortay dhimato anay iisoo noqon haddaan hortaa dhinto adigaa le intaasi ku kala duwanya daartii waan ku cimri siiye hadda iska aysoo ka faa'iideyso haddaan aniga dhinto adaale nin dambaasiin hasiin haddaad hortay dhimatid anay iisoo noqonaysa aruqbaa waata <coughs> aruqbaa isla korashadii waa la iskoranaya ninba ninka kaleu koranaya tacriifuhaa ruqba tilmaanteed waxaa weye alruqba luqun korashadii iyo an yaquula almuslimu qof muslima waa inuu yihaa liakhiihi walaalkiisa muslimka ayuu wuxuu leeyahay in mutu haddaan dhinto qabla ka hortaa ood sii noolaatid daarta aad maanta leeyahay haddaad iga labal dambaysid adigaa le aw bustaani ama beertaydii maalan adigaa laakiin waa in muta hadaad dhimatid adiga qabli aniga hortayda fadaaruka daartaadii li aniga ale aw yaquul waa inuu yihahda haadaa laka shaygaan adigale ceel iyo daar iyo guri iyo wuxuu yahayba muddata cumrika cimrigaaga inta uu jiraad leedahay li hortayda rajaca shaygii ilaya anuu ii noqonaya wain mutu qablak haddaan hortaa dhintana fahuwa laka adaale oo fayakuunu shaygii wuxuu ahaanayaa liaakhirihima labada ninkooda dambeeye mowtan geeri ku dambeeyo kolba kii hor dhintaa fara madow marka aruqba tacriifteedii waa ka aruqba hiya an yaquula almuslim in qof muslima yira liakhiihi walaalkiisa kale muslimkaa waa inuu u yiraa in mutu qablaka haddaan hortaa dhinto fadaari laka aqalkaygi adaale aw bustaani beerteyda iyo wixii lamida ee wa in muta haddaad dhimatid adiga qabli aniga hortayda fadaaruka li adaa gurigaagiile waa laba guri baa la leeyahay aw yaquul waa inuu yihaa haadaa laka adaa shaygan leh muddata cumrika intaad nooshahay fa in muta qabli haddaad iga hor dhimatid rajaca shaygii wuxuu u noqonaya ilaya aniga wain mutu qablaka haddaan hortaa dhintana fahuwa laka adaa adaale fayakuunu wuxuu shaygii u ahaanaya liaakhirihima labada ninkooda dambe mowtan geeri ku dambeeyo laba xukmuhaa ruqba xukunkeedi wey aruqba makruuha karaaha wey wax la isgaadayo oo ninba ninka kale geeridiisii gaadaya waxaa laga yaabaa marka labada qof aan nafya shaytaliyaan inuu ki sun u waraaqo ilaa haddaad igu hordhimato haddaan ka arrintay gurigeyga adigaale kadib hadduu tuqaan tuqiyana alaabuu qaso ismootiyana idan wax fiicanba mahatan aruqba makruuha u daliila sala allahu naxariis allah badiya calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelye allah ku badiye uu yihi nabiga laa turqibu waxbaha iskorasho siinina man arqaba qofkii korasho siiya shay-an wax fahuwa kaasi sabiilulmidaad dhaxal buu socdaa ee ha iskorasho siiminow waliana alirtiqaaba iskorashadii huwa intidaaru mowti lmuraqab kii la korasho siiyey geeridiisii baa la sugayaa qad yajuru warka inuu ujiidmaama la arkaa ilaa an yatamanaa inuu jeclaysto almuraqabu lahu kii la korasho siiyey inuu jeclaysto mowta akhiihi walaalkii dhimashadiisa almuraqib ee korasha siiyey bal qad yascaa inuuba dadaalaa la arka fii ihlaakihi kan ka faro calashadiisa walciyaadu billah allah laga magan galay falihaada sidaa darteed baa kariha uu qoonsaday jamhuurulculamaa culamaa badankood alruqba iskorashadii waa kohdeeno waxaa la yihi nin la yihi haddaan dhinta yaad waxaa leedahay inusugii u ayaa laga yaabaa idan wax fiican maa kolka xukunkeedii muxuu noqday makruuh arruqba makruuhatun waa mid lakada inaga ilaaha nooga raaxiyo waxaas maba naqaanba kutubtay ku tahay dhaqankeenna kuma jirto liqowlihi sala allahu calayhi wasalama laa turqibu wax iskorasho siinina manad qabashayaan qofkii qof wax korasho siiya fahawa ka laysi siiyey sabiilu lmawaarid miiraas dhaxal jidkeed buu hayaa weli ana alirtiqaaba iskorashada huwa intidaaru mowti lmuraqib intidaaru mowti lmuraqab kii la korasho siiyey geeridiisa sugideedii qad yajur inuu arrinkaa jiidaa laga yaabaa ilaa an yatamanaa inuu jeclaysto almuraqab lahu kii wax lala sugayey inuu mowta akhiihi walaalkii geeridiisii jeclaysto almuraqib ee isaga wax korasho siiyey bal qad yasca inuu ordaan laga yaabaa fiihi laakii halaagidiisa walciyaadu billah falihaada sidaa daraadada keliya waxaa qoonsaday jamhuurulculamaa culamada intooda badan aruqba iskorid iskorashadii saddex axkaamo ruqba xugumyaal bay leedahay in irtakaba almuslimu qof muslima hadduu koro almakruuh wixii makruuha oo ah ruqbadii waatii waa karaaha la yidhi qofbaa iska sameeyey oo karaahadiiba sameeyey in irtakaba almuslimu qof muslima hadduu fuulo almakruuh ruqbadii karaahada ahayd hadduu ku dhawaaqo oo waarqaba ruqba uu qof korasho siiyo fa ina haadihi ruqba korashada taajiri waxay ku socon calaa axkaami alcumra cimrisiin xukumyaalkeedii aan soo marnay korkeediiay ku dareeri oo famaa uliqa wixii aan wax lagu xirin oo minhaa ka mida rukba fa huwa kaasaan wax lagu xirin liman buu u sugnaaday urqibaha la korasho siiyey iyo walicaqibihi farciisa min bacdihi isaga ka gala wamaa quyida ruqbadii wax lagu xiray fa huwa kaasna bixasabi ilqey wixii lagu xiray ayaa loo fiirinaya oo saasaa wax lagu wadaaya oo kan wax korasho siiyey hadduu shardiyo rujuucaha ruqbadii laabashadeedii rajacad waa u laabanaysaa wain lam yashtarid hadduusan shardinin falaa tarjic u laaban mayso afar kayfiyatu kitaabati alcumra waaruqba labadan aan sheegnay oo cimrisiiniyo iskorashadii iyaguna sida loo qoraayo warkooda sidee wey kayfiyatu kitaabati alcumra amrisin qorideedii habkeedii aw iruqbaa korashadii bacda albasmala eebbaweyne bisinkiisii ka gadaal iyo waxamdilah eebbaweyne mahadiisii kadib tacaalaa korahaye wasalaatu naxariis wasalaamu nabadgelyo calaa rasuulihi eebbaweyne rasuulkiisii korkiisa siiyey fulaanun hebel aw arqaba wuxuu korasho siiyey fulaanan hebel fulaanun hebel jamiica daari daar dhammaanteed awil bustaan beer idaylkeed almacduud ee la xadeeyey wey bikadaa tilmaantaa iyo tilmaantaa lagu xadeeyey icmaaran amrisiin aw irqaaban korayso sharciyan waafaqsan diida saxiixan caafimaad qabta bian qaala lahu waa inuu u yihi acmartuka waa ku cumri siiyey aw arqabtuka waa ku korasho siiyey kadaa waxaan maa xishta intaad nooshahay faidaa muta haddaad dhimata adiga caadad ilaya anay iisoo noqonaysa wain dakara hadduu sheego alcaqiba farac qaala wuxuu leeyahay walicaqibika ilmahaagaale min bacdika geeridaada kadib wasallama dhiibiyey almucmir kii wax cimri siiyey aw ilmuraqibu kii wax korasho siiyey almucmar kii la cimri siiyey aw ilmuraqaba lahu kii la korasho siiyey jamiica daari daar idaylkeeduu gacanta ku dhigay almadkuurati lasoo sheegay fatasallamahaa kii la siiyeyna waa guddoomay minhu kii siiye xaggiisa tasalluman guddoomi sharciyan diinta waafaqsan wa saarad daartii waxay ahaatay biyadi lmucmari lahu kii la cimri siiyey gacantiisa bay daartii ku jirta almadkuuri la sheegay yatasaraf waa maamulaya fiiha daarta gudaheeda bisakan isaga inuu dado awil iskaan inuu dadejiyo awil intifaac inuu ka faa'iidaysto bihi daarta muddata xayaatihi intuu nool yahay muddadeeda wajara ka gadaal waxaa dareersaday alishaadu markhaati gelin dad baa loo yeero ogaaday watawqic saxiixid calaa daalika sidaa la sheegay korkeeda bitaariikhi gada waxaan hadduu dhacayna taariikhdaas waa sidaasaa loo qoraya kadib halkaasay ku dhammaatay kolka fasalkii sanaadaa meeshaas ku dhan fasalkii lixaadba bilaabana alfaslu saadisu kii lixaad fasalka lixaad sagaal maadaa ku taal nikaaxii buu ka hadlaaya talaaqii buu ka hadlaaya wax la furaayey nikaaxii oo guurkiia iyo talaaqii oo furidiia iyo rajciyadii oo naagtii la furay ceshinadii la ceshanayaya iyo khulici ay naagta maalka isku furanaysay liicaankii laysaf xumaynayey layn kartamayey iidihii uu ninka naagtii ku dhaarto iyo dihaarkii uu ninka naagtiisa hooyadii ku shabaho ciddadii la tirsanayey geeriyo dalaaq hadday yimaadaan nafaqaad biilkii iyo masruufkii laysiisiinayey xadaano ilmihii la dhaqaalaynayey sagaalkaa maadaa fasalkan gudihiisa soo arooraysa kolka sagaalkuba dhaqankay ku jiraan oo arrimihii awal aynu ka sheekaynaynay waynooga dhow yihiin kolka guurka aad baynu u guursanaa furiddana sidoo kale heshiinada sidoo kale khuluca looma badna waase dhacdaa li-aanku looma badna lama yaqaan hiilaha iyo dihaarka waa dhacaan caddada iyada waa joogto qof la furay ama laga dhintay cidday tirsani ma uur bay leedahay mase waa golmaran ma qof yarba oy dhibaati u timaad mase waa qof weyn ma bilaa loo tirinaya mase dhimaad baa loo tirinaya ma xurba oo saddex miya ma qofaan xur ahaynba nafaqaadka iyo xadaanada iyana waa badan yihi kolka ada loogu soo jeedo sagaalkan maado alfaslu saadisu fasalkii lixaad fi nikaaxi guurkii wax la guursanayey ayuu gudihiisa u fasal yahay waalaaq furiddii warajca ceshinadii naagta la furay la ceshanayey ayuu u fasal yahay waalkhulci naagtii oo gadanaysa dalaaqeeda xoola isku furashadii ayuu u fasal yahay wallicaani inkaartamidii markhaati kale inta la waayey ay labadii qof inkaartamaan ayuu u fasal yahay wal ilaahi dhaarashadii ninka qofkii waa ku madax adkaatay waa qoonsaday kolkaa ma furini wuxuu yihi kuu tegi maayo waa adaadii wixii lagu xalin lahaa waa imanaya wadihaan in intuu xanaaqo uu naagtii ku yira habartay baad walcidadi cadadii la tirsanaye goorta dalaaq iyo geerihii maadaam qofka ciddada u galaaye marar baa tadaakulu ciddatayn xataa ay laba cidda isdhexgeli iyadoon uur lagu egeyn oo la furay oo ciddatu dalaaq tirsanaysay ayaa maalmo kadib uurku soo baxay ciddatu lxamli baa ku darantay marka ciddatu dalaaq baa ciddatu lxamli ama iyadoo rajciye ku jirta oo ciddatu dalaaq tirsanaysay baa ciddatulwafaa ninkii dhintay wuu furay dalqad kadib ma soo celinin haddana waa laga dhintay wahaakada tadaakhulu lciddatayn inay laba cidda qofkii ku kulmaan waa dhici karaysa markaasoo kale warka waa sahlan yahay labada cidda muddo dheer baa loo xisaabaya way soo isgalayaan ciddadii yaray dan baa looga baxaya ciddadii dheeray baa loo tirinaya waa nafaqa biilkii wax la masruufaayey xaaladda ninkaa la fiirinaya saddexun buu mid noqonaya ama hodan buu ninka noqonaya maalqabeena ama sabool cayr oon waxaysaniin buu noqonaya ama mutawasit meel dhexaad buu noqonaya mar la arkaba ciddadii nafaqadiisiiba mid bay waafaqaysaa waa xaalada ninkaa la fiirinayo kolka waa nafaqaati biilkii iyo masruufkii wey walxadaana ilmaha dhashay ilaalintoodii wey haddii laysfuro ilmaha ilaalintooda ilaa toddoba sana ay ka gaaraan habartaa iskale odagana biilku bixinaya allaahuma habarta hadday dhaawacanto waa ama caafimaadkeeda ama caqligeeda ama akhlaaqdeeda dhafartii hadday jirato baras iyo judaamku dhacan see la yeelayo waa laga qaadayaa ilmaha taasi waa jiro jismi ah kolka madaxay ka jirta waa waadatay dhafartii hadday labada cal dhigata see la yeelayo waa laga qaadayaa ilmaha akhlaaqiyan bay u jirata suuqay gashay la erdaalowday qof xun bay noqotay waa laga qaadayaa ilmaha waa guursatay kol hadday riinji marsato oo saaratay cusbun isku jiiday laabi laba umale ilmihii waa lagu korqabaysanaya qaado ilmahaas laabi laba umale naagtii nin bay aroostay kolka canuga ah korkiisa ayaan lagu qabaysanin la tag ilmahaas idan lihaadihi lasbaab hadday gabadhii guursato amay waalato amay akhlaaq xumaato ama laasaa maxallaa jirro qaabdaran ku dhacdo waa laga qaadaya intaa haddii la waayo oon dhaliil loo haynin iyadoo xadaanada iskale wax u dhaama ma haysi hooyo wax dhashay wax dhaamaa ma heli kartid iyadaa ilmaheeda haysanaysa adigana xafaayadii iyo caanisha biilkii lasoo ekow xadaanadii toddoba sana markuu gaaro suxa gartana waa la doorramaadinaya war adoogii habarta kee aadaysa hadduu yihaa adoogaan aadaya waa ka habartan aadaya waaladeynaya maslaxadii meeshay ku jirta gabar weligeed hooyaa u maslaxa wiilna aabaa-u maslaxa waxba yaa la doorramaadiyihin wiilka adoogaa waxbaraye oo nin ka dhigaye yuusan ciyaal maamo noqonina hadduu toddoba gaaro hala siiya adoogiis gabartana aabba gabar wax uguma yaa habarta agaasimayso tubta ku ridaysa haloo dhaafa gabarta habarta kolkaa maslaxadiina tixgelinayo baymayleeda idan baabkan yaa buu leeyahy haloo soo jeedo sagaalkaasuu baabka ka hadlay wa fiihi baabkaynu bilownay fasalkii lixaad wey wa fiihi fi lfasli saadisi fasalkan lixaad gudiis waxaa ku sugan tiscu mawaadin sagaal maaddaa ku sugan almaaddatu luulaa midda hore fi nikaax guurkay ku saabsan tahay kow guur maxaa la yihaa awalan tacriifuhu guurkii tilmaamidiisa annikaaxu aw zawaaj labada erekii laga cabira waa isku mid zawaaj haddii la yihaa iyo guur haddii la yihaa waa isku mid annikaaxu wax guursashadii aw zawaaju wax guursashadii caqdun wax la gunto wey yuxilu caqdigaa wuxuu baneeyaa likullin mid la arkay dhammaantii min azawjayn labada isguursataya alistimtaac ku raaxaysi bisaaxiibii lagu raaxaysi guur waxaa la yihaha caqid la gunto oo marka la gunto kadib labadan laysku daray ee caqidkoodii la guntay oo midba midka kale ku raaxayso kaasaa caqdi la yidhaha tacriifka quruxdiisa maqan annikaaxu waxaa la yihaa aw zawaaju guur waxaa la yihaa caqdu wax la gunday zawajtuka iyo qabiltu waa kuu iyo waa guursaday caqdigaasoo yuxilu baneeya likullin mid la arko oo min azawjayn labada la isu guuriyey kamida alistimtaac ku raacaysi bisaaxibihi uu ka kale ku raacaysa laba xukmuhu axkaamu alkhamsuu leeyahy qad yajibu waqad yaxrumu waqad yukrahu waqad yubaaxu waqad yusan nin caafimaad qaba oo xoolo haysta oo shahwo qabanayso oo sina isaga yaabayso waajib kuma caafimaad buu qaba xoolo lagu guursadana waa haysta sinuu lafiis uga yaabayi qofkii meel martaba u anqaltaagayo ishuu fiiqfiiqayo aqalkii faydanba deerishadu luqunta ka ridanaya khatar waa la dilaya kaa guursa waajib uu ku yahay guurka mustawaha markuu gaaro waajib uu guurka ku yahay hadduusan xoolo lahayn aan dhana lahayn wuxuu guursanaya dhugooyuu sooma qofkiina ma kalaamayn karo xoolana ma haysto kaas xaaraamka iska joogo culaab iyo buuq buu kororsanaya ninkii naag qaba laakiin naagta ay ku yartahayna in laba iyo saddex uu guursado sunna wey hadduu marka raganimadii buu laayahay laakiin bil waa bixin kara makruuh wey wixii kale mubax wey kolka annikaaxu mustaxabun limuxtaajin ilayhi yajidu uhbatahu nusqadii minhajka xukmuhu kolka annikaaxu mashruucun guurkii waa la jideeyey annikaaxu guurkii mashruucun mid la jideeyey biqowliillah eebba weyne hadalkii baa lagu jideeyey tacaalaa korahayo uu eebba amar suuma fankixuu guursada maa taaba waxa wanaagsan lakum adinka idiin wanaagsan min annisaai haweena matnaa laba guursada rag baa laydinka dhigay gabdhuhu hadday catirmeene qof ila taagan hala waaye kii ardaaloo geedka fowta ku hayeyna ha waaye meel ugu soo gabado kolkaa laba labo iyo saddex saddex iyo afar afar haloo guursa haddana annaga maanta kumaba sii jirne waa dhammaatay soomaali dib loo aduuda afar afara la guursa wixii soomaali ka haray ninka isdhaqaajin kara afara guursa hay-adiina waabaka waxaad arki doontaa hal naagoo la guursado inayan diinta shaqo ku lahayn ay masiixi wey waxaa jira nabi ciise calayhi salaam weligiis naag ma hooyadii maryamana lama guursani kolkaa wixii yidhaahdaa ciise aan daba soconna hadday markaa guurka la dagaalamaan iyaguna akhlaaq xumadooda saaxiibnimada wax kama qabaan kolkaa kuwii noo joogi jira kaysaskaa wadaadadii rag iyo dumar balaha dharka cad qaadan jiray siyoora ay soomaali dhihi jirtay jidka hadday marayiin wax ka fiican wax ka akhlaaq badan labada gaar bay moon mahayiin laakiin habeenkii maxay sameeyaan waa kala adegteen habeenkii gabalka hadduu dhaco albaabada inta la xirto dharkan cad la tuuro baa laba laba laisu qabsanaa idan ma shareecada iyo diintii ajrigaa la diidaya hal naag hala guusan naag dambe la guursanin baa la yihi laakiin suuqaaga iska kale meelaha ororo fankixuu guursada maa taaba waxa wanaagsanaada lakum idinka mina nisaa'i haween matna laba guursada wa hulaatha saddex guursada wa rubaaca afar guursada cibaaradan lafdigaa laga cabiray mafcal oo mathnaa hulaatha rubaaca niman baa yihi ayadda waxay tilmaantay sagaal naagood ama sideed iyo toban naagood waa sidee mathnaa haddii laba laga soo qaado hulaathana saddex isku dar waa shan waruuxfur waa sagaal naagoodu wan waa laysugu cadfay lama oran haddii la dhihiraa mathnaa labo aw hulaatha aw rubaaca oo aw aw ay iman lahayd lama kulmin kareen laakiin hadda mathnaa wa hulaatha wa rubaaca wow baa laisugu cadfay sagaal nagood baa la arooska walow intaa waa sii dhaafeen waxay yidhahdeen sideed iyo toban naagood oo mathnaa iyo ithnaa isku mid ah cadadka waxaa mukarar buu noqonay haddaad tiraahid waaxid ithnaan halaatha arbaca khamsa sita sabca haddaad saas ku wadid labadan tiro midba midda ka dambaysa unbaa xabad dheer waaxid markaas itnaa waaxid waaxid lagu daray halaatana itnaa baa waaxid lagu daray arbacana halaata waaxid lagu daray wahaakada laakiin sidaan marka la yihaha matna afar wey labo labo waa afar matnaada hulaatana waa lix saddex saddex wey rubaacana waa sideed afar afar wey waxay noqdeen sideed iyo toban naagood ijmaac iyo xadiis baa labadiiba yimid nabiga dad baa soo islaami jiray gaalo afar toban naagoodut aslama kayla wa taxtahu cashara faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama amsik arbacan wa faariq saa'irahun ma la qabaayo toban naagoode afar ka doore lixda kale dhaaf saan u dhihi jiray kolka ijmaac bayna almuslimiin rasuulka waxaan ahayn afar ka badan guursadaa lama hayo ijmaac baa casilay idan waxaan ogaanay ijmaaca markaan uskanay in mathnaana loo wado wawdaana ay bimacnaa aw tahay waila daahiruaaya waxay waafaqsan tahay ninkii yihi sagaal naagood bay ayadu sheegtay ama sideed iyo toban baa daahirka waafaqsan yahay laakiin maamulkii iyo ijmaacii hore ma loo arkay nin muslima waktigii nabiga laga soo bilaabo ilaa yowmina haada walimuddati arbacata cashara qarnan afar iyo toban boqol maan madaxa kala baxnay boqolkii shan iyo tobnaad baan saddex iyo toban sano ka qaadnay intaasi nin maal badan iyo nin maal yartoona wax afar ka badan guursadaa lama kuwaa la sheeg sheegaya dad meel ku xereeyo waxbaa la khulcayaa iyo ardadaa lagu maxlalayaa iyo wadaada ku sheegiya oo ley lix iyo toban naagood yaa u xeraysano adigu ayaanba midda soo mayrata umbaa loo keenaya markaa nin dadkii ka caqli badiyey oo geel aruursaday oo barkado qotay oo naago meel ku aruursaday oo dad meel ku xeraystay oo isagii cawiya maalin dantiisii laga shaqaynayo hadduu yidhaha habeenba mid qabaysato abuur macaada haliekeena waa ugu tifjinaya markaa in isagoo aan afartan gaarin naagii caruurtiisii ay saddex boqol gaaraan ama ay ka bataan meelahay soomaalidu ka dhacdaa jira waxaas laakiin wax afar ka badan islaami ah laysuguma keeni karo allaahuma rag haddii la yahay oo gaalada lala dagaalamo oo gaaladii laga adkaado oo gaaladii la jebiyo intaad afardoon rag ma tahay oo seef ma wadata oo gaalo ma ka adkaatay markaas addoomaad xariisati laakiin nikaax haddii la yihaah afar ka badan laysuguma keeni karo fankaxuu guursada maa daaba wixii wanaagsanaada lakum idinka min annisaa haween ka mida mahna labo hulaatha saddex rubaaca bar kolka haddaad istiraahdo waxaan kama bixi kartid fain khiftum haddaad cabsataan anlaa tacdilu inaydan garsoori karin cadaaladaada iyo wacyigaaga iyo garaadkaagaa dhaawacan laba nagood waxuma qaybin kartid saddex waxuma qaybin kartid afar uma qaybin anugiya oyseed yeelaysa wa qowlih eebbaweyne hadalkii calaa man qof korkii waa fi lxaraam uu sina kuba qadara awooda fimaadka dhaqaal waayo daliilkii waxaa weeye liqowlihi hadalkii nabiga sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allah ku badiye uu yihi rasuulka yaa macshara shabaab dhallinyaro idaylkeeday man istadaaca qofka awoodo minkum idinka mida albaaata guur qofka ka bixi kara falyatazawaj ha guursado fa inahu guurka aqadu wuxuu laabid badan yahay lilbasari isha meelaha lagu daydaymoonayo ayaa guurku laabaya waa axsan wuxuu guurka ilaalinaya lilfarji farjiguu ilaalinaya yaa macshara shabaaba u daliila dhalinyaro dhammaanteeda man istadaaca qofka awoodo minkum idin ka mida albaata guur falyatasawaj baa-ada ma jimaacba mamuanu nikaaxba ma isku darkoodiba wixii oo dhan waxaa weeye guurku hawlihiisa qofka ka bixi kara falyatasawaj ha guursado fainahu guurka aqaadu waa laabid badan yahay lilbasari aragga wa axsanu waa ilaalin badan yahay lilfarji cawradu wa qawli hadalkii nabigana waa u daliil sala allahu calayhi wasalama uu rasuulka yihi tasawajuu guursada alwaduud naagaha ragga jecel guursada naagaha ragga jecel guursada lama raba bahal makarofia akeegtamayso gaarunkeeda wadata waxaa la rabaa qof naaganimo ogol oo baari ah oo wax maqlaysa oo ku dhegaysanaysa isha dabcinaysa adeegaysa tasawajuu guursada alwaduud gabdhaha ragga jecel guursada alwaluuda ee dhalaya guursada ee dhalaya markaasaa nabiga ciladii sheegoo yihi fa inii aniga rasuula mukaahirun waan badaysta maayaayo bikum idinka aluma oo qiyaamo markii la tago nebiyaasha ninka atbaac badan baa laysugu ysugu faanaya waxaan rabaa goobta qiyaamo markii laysugu yimaado inaan la helin waxiga atbaac badan oon u ummad badiyaan raba fa inii aniga mukaahirun hadhow baan tartan u geli doonaa badnaan bikum idinka ummadda alumama ummadihii kale yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda kolka waa niyo aan madaxa imaanka aynaan ku haynin inuu guursanayo ummadda nabiga badi male nabigana wuxuu yihi qiyaamo baa nebiyaashii kale tartan kula gelaya idinka badnaantiina si aan layga umad badinin oon goobtaa ugu eeboogin warguurka badiya ka kaxa fadhiga oo ummadda nabiga badiya tasawajuu guursada alwaduud alwaluud naagaha ragga jecelee dhalaya fa innii aniga mukaahirun waan badsanayaa bikum idinka alumama umadihii kale ayaan idinkaga badsanaa yowma alqiyaama qiyaamaantada xikmatuhu la guursadaa la yihi maxay tahay murtida guurka ku jirta murtida guurka ku jirta mid yar maaha balse abu guurka murtidiisa min xikami zawaad guurka murtida ku jirtaa waxaa kamida kolka ugu horeysa alibqaa waxaa la reebayaa cala nawci linsaaniyi dadka bitanaasuli farcami annaatiiji ka dhasha cayniga sow la dabar go-i maayo haddaan wax la guursan oon la dhalin wixii hore hadday dhintaan wax dambana ayan dhalan sownaacii basharkaa ilaah ka raameeyey dabar go-i maayo oo walaqad karamnaa bani aadama ma idan famuusida koowaad waxa wey alibqaau reebid calaa nawci e nooc korkii baa la reebayaa oo dunida lagu dhaafaya alinsaaniyii loo nisbeeyey bitanaasuli farcamid annaatiji ka dhalatay caynigaca guurka laba waxaa weeye ma nin boora oo caafimaad qabaa naagla-aanaan karayo naagna warkeed batuur iyadu nin la-aan maba aan kartaba taasna waa murtida labaad oo midba midka kale ayuu idhib qabaa xaajatu kullin mid la arka baahidiisa oo min azawjayn labada isqabta kamida ah, uu ilaa saaxibihi saaxibkiisa litaxsiini farjihi farjigiisii dhowrashadiisa biqadaa'i shahwati iljimaac galmoodka shahwadiisii uu guto alfiriyi ilaa ku abuuray kolkaa kana allaa ku abuuray shahwada tanna allaa ku abuuray midna midka kale la-aantii ma ahaan karaayo idan murtida labaad waxaa weye labadooda in mid la arkaaba midkii kale tacaawunu kullin mid la arkaba gacansiintiisii min asawjayni kamida ayaa waxay isku gacansiinayaan calaa tarbiyati nasli ilmaha barbaarintooda korkeedii iyo walmuxaafadati ilaalin calaa xayaatihi ilmihii noloshoodii la ilaaliyo tacaawunu kullin mid la arka gacansiinati nasli faraxa barbaarintiisii korkeeda iyo walmuxaafadati ilaalin calaa xayaatihi noloshiisii korkeedii la ilaaliyo afar labadan basharka uu ka kooban weligeeda ogolaashadii ma ahaane awda xoran